الله وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد مشايخنا الكرام kitaabku waa kitaab aada iyo aada gudaweyn oo fiican oo ay ku wanaagsanaan lahayd in tafaasiil fara badan laga bixiyo laakiin waqtigaa iska celiili a marka waa iska boobsiinaynaa insha allah intaan ka garanno in shaa allah horeyna waa idinku sheegay waxaan samey aqrinaynaa waa mudaarasa walaysa tadriis lasnaa ahlan litadriis inamaa natadaaras maca bacd in sha allah lعl اllaha ynfacuna bma naqrأh wanasmchu qala الshaykh اlmuأlif اlimam اlcalaamaةu shaykh اlislaam alimam الnawowi raximah اllah w ama alqira'aة fi اlxamaami faqad اkhtlfa الslfu fi karahatiha faqala asxaabuna la ونqlh الإmam الmجmع عlى جلالته أbu bkr بن الmنdir في الإشhراف عن إbrahim النخعي وmalik whuwa qwl cطاء qur-aanka in xamaamka lagu aqriyo ikhtalafa asalafu fi karaahatiha karaahadeeda arrinta iyada ah salafkii way isku khilaafeen awalan xamaamku muxuu yahay lianna kalimat xamaam sida hadda daarij ka noqotay ee beryahan dambe luqa alcarabiya loo isticmaalo dadka hadda carabta joogta waxay u isticmaalaan waa musqusha liqadaa alxaaja laakiin taa looma jeedo xamaamka halkan waxaa loo jeedaa meelaha lagu qubaysto ama loogu talagalay in eh, dhididka laysaga bixiyo bukhaarinta lagu shido iyo kulayl fara badan si sawna miyaa la yidhaha wadamadan sawna oo kale waxay lamida ah, garanaysaa oo waa nidaam qadiim ahaa ah. marka dadku mar bay meesha geli jireen oo iska dhididin jireen oo isku maydhi jireen oo isku hagaajin jireen marka ma aha liqadaa ilxaaja waa xamaamka noocaas qur-aan ma lagu dhex qariyi karaa mise maya khulfi baa ka yimid fi salaf raximahum ullah asxaabuna min aima shaaficiya waxay dhaheen buu yihi laa tukra lama karhayo alimaam lmujmacu calaa jalaalatihi imaamka jalaaladiisii iyo weynaantiisii iyo cilmigiisa laysku wada waafaqay abu bakr bn اlmundiri waana imaam jaliil oo macruufa oo mashhuura ah, oo yani cilmigiisa iyo khayrkiisa aada looga faaidaystay imaamkaasi fi kitaab اlishraaf wuxuu kusoo naqliyey kasoo naqliyay can ibrahim annakhaci wa malikin in aan la karaaha aysan jirin oo lagu dhex akhrisan karo qur-aanka lagu dhex akrisan karo meesha iyada wa huwa qowlu caطaa wadahaba ilaa karaahatihi jamaacaat jamaacaad baa iyagu ku tegay inay makruuh tahay qiraa'ada in xamaamka lagu aqriyo ragga arrintaa laga soo naqliyeyna waxaa ka mida minhum caliy bni abi aalibin radia allahu canhu rawaa canhu bni abi daawuud baa arrintaa kasoo naqliyey waxakaahu bnu lmundiri can jamaacati min bn lmundirkii hore ee jawaaska ibraahim annakhaci ee maalik iyo cataha kasoo naqliyey ayaa isaguna kasoo naqliyey jamaaco kale oo min ataabiciin inay karaaho tahay in xamaamka qur-aan lagu aqriyo minhum abu waa'il shaqiiq bnu abi salamata washacbiy walxasan albasriy wa makxuul wa qabiisat bni du raggaasaa ka mid raggu kasoo naqliyey ibn almundir inay karheen in xamaamka qur-aan lagu aqriyo wa rawaynaahu aydan wej kale ayuu imaam nawowi leeyahay aan kasoo naqlinay can ibraahim anakhaci inuu ka ray iyadana qowlkii horena jawaasku ah waxakaahu asxaabuna can abi xaniifata abi xaniifana raximah llah asxaabteennu way kasoo naqliyeen riwaayatan radia allahu canhum ajmaciin qaala shacbiyu wuxuu yihi raximah llah tukrahu qira'at lqur'ani fi alaaati mawaadica saddex meelood ayaa qur-aanka eh, makruuh ay tahay in lagu dhex akhriyo alxamaamaat waa meesha aan kasoo hadlaynay walxushuush waa meel kasii yar liidato oo liqadaa alxaaja ama eh, saxaradii wax meel lagu ururiyo oo hadhow laga sii qaado oo kale eh, ama cushku wuxuu iska noqon karaa musqusha oo kale iyo wa beyt raxaa wahiya taduur dhagaxa shiida haruurka shiida qol baa loo samayn jiray marka marka ay shiidayso dhagaxaasi uu uu wareeganayo eh, in qur-aanka meeshaas iyadana lagu aqriyo waa makruuh ayuu imaamu shacbi yidhi taqriiban tan bayturaxa waa un iska lianna hugunkaas iyo sawtka iyuusan mashquulinin ama meel ay ka wanaagsan tahay in qur-aanka kor looga qaado ay ka fiican tahay oo meel ka wanaagsan lagu aqriyo unbuu ujeedaa wacan abi maysarata qaala laa yudkaru llah ilaahay lagu xusi maayo ila fi makaanin ayib meel wanaagsan unbaa ilaahay lagu xusaa oo dikriga lagu sameeyaa ee meel aan fiicnay laguma ilaahay laguma xuso wallahu aclam wa ama alqira'atu fi ariiq wadada qur-aan ma lagu akhrisan karaa qaala sheikhu imaam nawi wuxuu yihi falmukhtaaru anaha jaa-iza inay tahay baa mukhtaar aho qolka la doortay ah غayru makruha weliba ayna karaaha lahayn ida lam taltahi ida lam yaltahi saaxibuhaa saaxibkeed saaxibu lqira'a hadduusan shuqloobino uusan eh, yani aynan len wadduu marayaaye uuna qiradii isagoo aqrinaya qalbigiisu uusan meelaha raacraacin oo indhaha la raacraacin uusan lahwi uusan ku dhicin eh, marka jaa-is weeyaan waana hayru makruh in intahaa canha hadduu qiradii uu hilmaamo ama uu ka lahwiyo ama shay kale uu ku mashquulo kurihad marka qiradii waa la karahaya oo qur-aanka in wadada lagu aqriyo markaa karaahi noqonaysa marka liasli ariiqi karaaho ma ahe waxa weeye lixaali qaariyi qaariga qur-aanka aqrinaya waxaa wanaagsan inuu mustajmic noqdo tadabur iyo khushuuc iyo ula yimaado marka wadadii uu qur-aanka ku aqrinayay hadduu multahi uu ku noqonayo oo bimacnaa ku hilmaamayo su meelaha uu firfirinayo marka hadday naqsi baa qaraday ku imanaya marka waa laga fiicanya lakin haddayna saa ahayn falaa ba kamaa kariha nabiyu sala allahu alayh wasalama sida uu nabigu u karhay alqiraaata linaacisi mahaafatan min algalati sida nabigu sala allahu alayhi wasalama eh, uu u kahday in ninka hurdaysanay hurdadu hayso inuu qur-aanka aqriyo yani cabsi laga cabsanayo qalad inuu ku dhaco waa xadiidkii mashhuurka ah macruufka ah hadduu axadkiin isagoo salaada ku jiro qiyaamuleil tukanaya ay hurda ay ka badato ha iska seexdo maxaa yeele waxaa laga yaabaa in uu qalad ku dhaco meeshuu ka ducaysan lahaa uu ishabaaro oo kale marka saas awgeed waa laga fiican yahay taasoo kale ay noqonaysa warawa ibnu abi dawuud can abi dardaai radia allahu canhu anahu kana yaqra'u fi ariiqi ibn abi dawuud wuxuu isagu soo naqliyay can abi dardaai kasoo naqliyay anahu kana yaqra'u fi ariiqi abudardaai saxaabigaas inuu wadada qur-aanka ku jiray wacan cumar bni cabdilcasiizi raximah llah waxaa isagana laga soo naqliyay anahu adina fiiha inuu ogolaaday arrintaas uusan wax dhibaataa ku sheegin qaala ibnu abu dawuud wuxuu yihi waxadaanii abu rabiic qaala wuxuu yihi ahbarana bnu wahbin qaala sa'altu malikan baan weydiiyey alimaam malik can irajuli ninkii yusallii min aakhiri leyli habeenkii maaragtay intii waqtigiisa dambe ayuu qiyaam tukanayaa fayakhruju ila lmasjidi masaajidu markaa usoo baxaya markay salaadu soo dhawaato waqad baqiya min alsuurati alatii kaana yaqra'u fiiha shay isaga oo suuraddii uu aqrinaya wax baaqi ay ka yihiin miyuu marka wadada uu ku aqriyi karaa maam maalik weydiiyey buu yidhi qaala maa aclamu lqira'ata takunu fi ariiq marka imaam malik wuxuu yihi anugu ma ogi qira wadad lagu dhex akrinayo wa kariha dalika waana kahday alimaam malik arrintaas waa kahday wey wa hada isnaadun can malikin radia allahu canhu waa isnaad saxiixa oo can limaami malik marka fatwa imaam malik inaan wadada qur-aan lagu aqrin laakiin sida hore inoogu soo hormartay ee imaam nawowi uu sheegay ana alqira'ata fi ariiqi waa jaa walaysat makruha ilaa haddii ay qofka wadadaa uu maraya iyo waxa uu ararkayo ay qirada ka shuqlinayso oo ay lahwi ku ridayso faslu fi istiqbali lqiblati wa kayfiyat ljuluusi liqira'ati lqur'an istiqbaal alqibla qiblada la qaabilo marka qur-aanka la aqrinayo iyo qur-aanka marka la aqrinayo sida loo fadhiisanayo yustaxabu lilqaari'i waxaa loo istixbaabay fii gayri salaati salaadda markuu ku jiro istixbaab maha waa waajib lakin fii gayri salaati hadduu qur-aan akrinayo an yastaqbila alqibla loo istixbaabay qiblada inuu ujeedsado xaggeeda faqad jaa fi lxadiidi waxaa ku yimid khayru lmajaalisi majaalista waxaa ugu khayr badan ma bihi lqibla ka qiblada lala aado oo qiblada xaggeeda loo jeedsado ayaa majaalista ugu khayr badan marka halkaasaa laga qaadanaya maadaama khayru lmajaalisi ma bihi lqibla uu yahay akhrajahu tabarani fi tahdiib alaathaar wibn ashaakir buu yiri xal akhrajahu abu nucaymin wdaylamiyi an sayidina cumar cabdillahi bni cumar bn khadaab radi allahu canhuma nacam marka maadaama ay saas tahay faalqira'a min baabi wlaa yani wayajlisu wuu fadhiisanayaa qaarigii qur-aanka aqrinaya mutakhashican isagoo yani khushuuc la imanaya ama iska doondoonaya haddaanan khushuuc lahaynna khushuuc iska doondoon wey bisakiinatin yani sakiina iyo deganaasho waa waqaar waa lamid iyaduna sakiina huduu iyo waqaar isagoo u fadhiya oo aan maaragtay aan ciyaaraynin oo magaranaysa aan baashaalaynin oo bidixii midigii aan fefiirinaynin xaalata kownihi mutriqan ra-sahu madaxiisana fooralanaya oo dhundudsanoo meelaha iyo kor iyo firfiirinaynin nacam ayaa u wanaagsan inuu ahaado waykunu juluusuhu waxdahu fi taxsiini adabihi wa khuduucihi ka juluusihi bayna yaday mucalimi xataa hadduu keliga yahay juluuskiisu markuu keliga yahay ha noqdo fi taxsiini adabihi adabtiisa u wanaajinaya wakhuduucihi khuduuciisa iyo ka juluusihi bayna yaday mucalimihi mucalimkiisa markuu hor fadhiyo sida uu adab qaadanayo oo ixtiraamayo oo hoos u fiirinayo sidaas oo kale ilan bayna yaday ilahay buu fadhiya sidaa ha noqdo fa hada huwa alakmal saada saasaa wanaagsan oo kaamilnimo badan oo fiican walow qaraa qaa'iman hadduuna saa isagoona fariisanin ama qiblada u jeedsanin oo isagoo taagan qur-aanka aqriyo aw mudajacn ama soo iska hurda aw fi firaashin amsagoo soo firaashkiisa saaran oo hurda ah, dhacdaysan sidaas oo kale aw calaa gayri dalika min alaxwaal axwaasha intaasoo kale eyrkeed meel iska fadhiya ama kursi iska fadhiya ama kada jaaza qiblada ujeedsan mawjud intaasoo dhan waa banaantay walahu ajrun ajrna waa leeyahay walakin duna alawal kan kale ayaa ka ajir badan istijmaaca la yimid lilkhushuuci walkhuduuc waxaa leeyahay qur-aanka marka la aqrinay khushuuc khushuucna asbaab buu leeyahay asbaabtiisana waxaa kamid a ah inaad adigu asbaabteeda aad daydayatid weysadu way kamid tahay istiqbaal qabla way kamid tahay inaad meel fadhiisatay kamid tahay inaad mustajmic noqoto oo aadan meelaha fiirfiirin bay kamid tahay umuurahaaso dhan marka saas awgeed buu kan hore uga fadli badnaanaya qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yihi qaala allahu caza wajala ina fi khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaari laaayaati liuli lalbaab aladina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wcla junuubihim liljawaaz buu imaamku aayadan usoo daliiliyey oo ilaahay uu sheegayaa samaawaadka iyo dhulka iyo ikhtilaafi lleyl wanahaari aayaad waaweyn oo dadka cuquusha le ayaa ku sugan liajli liahli lcuquuli ugu sugan waa kuwa kuwey weeye kuwa caqliga le wanaagsan wax fahmaya waa kuwa rabbigood xusaya allah xusaya qiyaaman iyagoo taagan wa qucuudan iyagoo fadhiya wa calaa junuubihim iyagoo dhinacooda ujiifaba taasaa waxay ku tusinaysaa inaan marnaba qur-aanka fii kulli xaalin meel aan la ka rahayni wahabata fi saxiixi can caaishata radi allahu canha qaalat inay tiri kana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu ahaa yattakiu fii xijri dhabtayda mid ku tiirsanaya wa ana xaaidun anu yani fi xaalati lxayda fayaqra'u qur'aan qur-aanku akhrisanaya intuu dhabtayda ku tiirsado ama uu yani madaxiisa u saaro dhabtayda ayuu qur-aanka iska aqriyi jiray rawahu lbukhaariyu wa muslim fii riwaayati yaqra'u lqur'aana wara'suhu madaxiisu fii xijri dhabtayda وعن أbي mوسى الأشعري رضي الله عنه qال wxuu yihi إنii أqرأ القرآن في صلاatي وأqرأه عlى فراaشhي أbو mوسى الأشعري رضي الله عanه isna wuxuu yihi qur-aanka waan aqriya anoo salaada ku jira iyo anoo firaashka iga saara labadaba waan aqriya وعn cائiشhaةa رضي الله عنها qاlt waxay tihi إنii laأqرأ xزبي وأna مضجcaة عlى الsريir xizbigayga qur-aanka werdigaan leeyahay waan akristaa anoo مضجca عlى الsريir anoo sariirta ayaa ku dhacday iyadoo iska jiifa sariirtayda dul saaran ayaan akhristaa bartay faslun fi istixbaab alisticaadati isticaada acuudu billahi min ashaytaan alrajiim istixbaabkeeda inay sunno tahay fasli u yahay qaala sheikhu faida araada shuruuca fi lqiraa'ati haddii uu doono inuu qirada gudagalo oo qur-aanka uu aqriyo isticaada isticaada bimacnaa tacawud buu la yimaadaa faqaala wuxuu yidhahaa acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim ayuu yidhahaa haakada qaala aljumhuuru min alculamaa culimmadu jumhuurteedii ugu badnayd saasay dheheen oo ay ku tageen wa qaala bacdu salaf waxay dheheen yatacawadu bacda alqira'a salafka qaarkiis baa laga soo naqliyo waxay dheheen qirada kadib uu qur-aanka dhameeyo kadib acuudu billahi min ashaytaan rajiim oranaya liqowlihi tacaala iyagoo cuskanaya qowlka ilaahay oo ah faida qara'ta alqur'ana fastacid billahi min ashaytaan alrajiim marka tafsiirka iyagu ay la aadeen waxaa weeye faida qara'ta ficil maadi waaye haddaad aqrido qur-aankii aad aqrido dhammayso waaye fastacid billahi min ashaytaan alrajiim isticaada la imow marka halkaasay raaceen buhi qoladaas bacdu salaf laga soo naqliyay laakiin muxuu yihi imaamku wuxuu yihi aljumhuur min alculamaa hadduu doono inuu aqriyo wataqdiiru laayati cinda aljumhuur mashaa'ikhda jumhuurt jumhuur alculamaa aayadda waxay ku qadareen faidaa qara'ta ficil maadi ma aysan odhanine waxay dhaheen faidaa aradta alqira'a loo jeeda haddaad qira'a damacdo fastacid billahi min ashaytaan rajim طبعا masaladan waa masألة mustafaada cinda alqura lanna waxay ka mid tahay masaa'il alqira'aat bay ka mid tahay kutubta qiraaadka isticaadada ugu horeysa waxa laga hadlo alimaam abu shama shaarix kitaab shaatibiya qowlkan markuu sheegay wuxuu yihi wahuwa qowl oo saaqad a ah weeye lowlaa arrinta aan la sheegi lahayn oo lasoo naqliya lahayn ahlba uma aha maba istaahileen in la tacliiqiyo buuli leanna dadka arrintaa ku tegay waa dad aan af carabigu aqoonin buuli fa qara'ta macnaheedu markaad qur-aanka dhamaysameehe fa idaa aradta miyaynan arkin buu yihi qowlu llahi tacaala idaa qumtum ila salaati fasiluu wujuuhakum macnaheedu markaad salaada tukataan kadib weysiista miya ila waa nafs nafsa aaya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati haddaad salaada ukacdaan soo ma macnaheedu ay idaa aradtum alqiyaama lisalaa soo maha idaa aradtaa loo qadaraa halkaa wuxuu ka tacliiqinayay imaamu shaatibi baa markuu isticaadada ka hadlayay wuxuu ku bilaabay إذا ما أردت الدهر تقرأ fاstacid جهارا من الشيطان بالله musjala marka si aan labsi iyo wareerba dadka ugu dhicin wixii muqadarka ahaabuuba nadmiga ku daray wuxuu hi ida ma aradta idaa qara'ta ma dhihin ida ma aradta الdahra weligaa mar maalin maalmaha ka midun haddaad qur'aan akrisa ad damacdo fاstacid biاllahi min الshayطan الrajim fاstacid isticaad la imow marka waa qowl oo waahi jiddan oo aada daciif ah qowlka uu imaam nawowi halkan uu u nisbeeyey bacdu salaf waa raggaasi aad bay u dacniyeen oo waxay dhaheen waa dadaaban af carabiga la socon idaa akalta fasami illah baa ka mid a idaa akalta fasami illah ma cid baa ka shakinaysa marka cuntada la cuno kadib in la ida akalta fasami illah ida aradta ida qara'ta fastacid waa nafs shay laysa macnaha markaad cuntada dhamayso kadib ee waxa weye idaa aradta loo qadaraya idaa aradta alakla fasami illah ida aradta alqiyama ila sala faqsil ida kada ida aradta alqiraa fastacid billahi min ashaytan qaala shaykhu uma sifatu tacawud tacawudka acuudu billahi min ashaytan rajim sifadiisu kamaa dakarna waa sinaan sheegnay oo waa maxay acuudu billahi min ashaytan rajim inaad tiraahdo wa kaana jamacatu min asalafi yaquuluuna waxay odhan jireen acuudu billahi asamiici alcaliimi min ashaytan rajim oo rabbigood bay tansiih u ziyaadin jireen wacuudu billahi samiici alcaliimi min ashaytaan alrajiimi bay odhan jireen qaala sheikhu walaa ba'sa bi hada arrintaas wax ba'siya kuma jiro waa sax weeye walakina alikhtiyaar sida ikhtiyaarka ah huwa alwal kaa hore loo sheegay weeye acuudu billahi min ashaytaan alrajiim alimaam ashaatibi raximah llah arrintaas u ka hadlaya wuxuu yihi ida ma aradta dahra taqra fastacid jihaara min ashayطaani billahi musjala cala ma ataa fi naxli suurat naxli lafdiga ku yimid waa acuudu billahi min ashayطaan rajim tزid lrabika تnزiha falasta mujahalahu haddaad rabbiga tanzih u ziyaadiso acuudu biاllahi الsamiic اlcaliim min الshayطan الrajim tira ama acuudu billahi min الshayطan الrajim inah huwa الsamiic اlcaliim tira intaasoo dhan ba wax nisb jahli lagu nisbay maayo sax baad la timin qalad arrinbuu mashee marka sheegay in dadka qaarkii xadiid ay sheegeen inuu nebigu arrintaa ku dhawaaqay oo uu yani waqad dakaruu lafd rasuuli inuu nabigu yihi acuudu billahi min ashaytaan rajiim dadka qaarkood ku qasbay u yii acuudu billahi samiic alcaliim intuu cabdullahi bni mascuud aqriyay ha odhanin acuudu billahi min ashaytaan rajiim laakiin qowlkaasi qowl thaabit ma aha cinda ahli lxadiid hadduu thaabit noqon lahaana yani dee qasab bay dadko dhan ku noqon lahayd inay saa aqriyaan marka khulaasatu lkalaam siiqada mukhtaarka ee quraaduna ay doorteen aimada sida imaam nawowi iyo fuqahaduna ay doorteen waa qowlkan waa lafdiga ku yimid suurat annaxl acuudu billahi min ashaytaan alrajiim haddii aada ziyaadisana wax dushaada saaran oo dhibaataa ma jiro acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytan rajim haddaad ziyaadisa dhib male lakin ikhtiyaarka waa kan hore qaala sheikhu uma ina tacawuda mustaxabun laysa biwaajibin isticaadadu mawaajib ba ilan lafdigu qur-aanku ficil amar weeye fastacid waa ficlu amri ma wujub ba maya wujub ma ah waa mustaxab weeye waa min alfaad almr alati lilstixbaabi walaysat liliijaab wahuwa mustaxabun likuli qaari qaari kaste ayay mustaxab u tahay qur-aanka aqrinaya meel kastaba ha joogay sawaan kana fi salaa ama salaada dhex aqriya qur-aanka aw ayraha marka masalada uu leeyahay tacawudku waa mustaxab iyada naftirkeeda masala mujmac ma aha ma aha oo dadka qaarkii baa waxay dhaheen isticaadadu waa waajib inkastoo qowlkaasi qowl laga raajixsan lakiin qaar baa arrintaa ku tegay qaala alimaam ibn اljazari fi ayiba wuxuu ku yihi fi baab اlisticaada wuxuu ku sheegay wuxuu yihi waاstuxib tacawudun waqaala bacduhm wajab waاstuxib tacawudun waa mustaxab waqaala bacduhum bacdigood waxay dheheen wajab marka way iijaabiyeenoo ficilka ficil amr waajib ay ka dhigeenoo waa inaad marka kuwa ijaabiyey baa yaa kala duwanaadan qaar waxay dhaheen cumrigaaga mar keliya haddaad tiraa waa kaa dhacaya faradkaasi qaar waxay dhaheen maye mar kastood akriyayso waa inaad aad waajibaadka bay kugu tahay inaad tiraahid laakiin sida yani raajixa ah loona badan yahay qowlka saxiixana waxa weeye inay isticaadadu ay tahay mustixbaab haddii laga tago ama qofku uu ka tago uusan dambaabayn lakiin sidii fadliga badnayd uu ka tagay wacalaa kullin hiya amru min awaamir illah marka in la fuliya ayaa kolley kolleyba wanaagsan wallahu tacala aclam isticaadada waxaa waa fi kulli salaada aw gayraha waad la imanaysaa wayustaxabu fi salaa salaada naftirkeeda fi kulli rakca waa mustaxab fi saii cala saxiix cala alqowli saxiixi min alwajhayni asxaabu shaaficiya laba wejiba arintaas ay ka sheegeen in faragco kasta inaad isticaadada la timaadid iyo ma ahe ee tan ugu horreysa un inaad la timaadid qawlka saxiixa ah, ragco kaste inaad la timaadid isticaadadii weeye cinda asxaabina wa cala alwajhi athani wejikii labaad ee cinda alasxaab inamaa yustaxabu fi rakcati lulaa ragcada hore baad isticaadada la imanaysaa inta kale waa ay kaa kaafinaysaa fain tarakahu fi lula ataa bihi fi thaniya tan hore hadduu iloobo ama u akriya waa inta labaad buu la imaanaya wayustaxabu الtacawud fi الtakbiiraة اlأulى min salaة الjanaaزaةi calى aصx اlwajhayni salaat اljanaaza takbiiraadkeeda afarta ah tan hore ayuu la imanayaa isticaadada liannaha qira'a ku xigta takbiirta ugu horeysa fi salaati اljanaaza faataxa la aqrinayaa sidaas awgeed buu isticaadada uu la imanayaa min salaati اljinaaza wاljinaazatu bikasri jiini wa fatxihaa shayga mastuurkaa la yihaha marka hore leena mayidka waa la asturaya wa utliqa calayhi mayidkii o dhan baa markaa lagu xambaaray ala asaxi lwajhayn faslu fi lmuxaafadati cala lbasmala isticaadada dabcan aqwaal baa ku jirta kale goormaa la siraysanaya goormaa lala jahrayaa isticaadadu acuudu billahi min ashaytaan alrajiim waa lala jahraya ila fi arbac mawaadic salaada marka lagu jiro lala jahri maayo marka ma garanaysaa jamaaco qur-aanka ay wada akrinayaan oo ay rubuc rubuc oo kale ama eh, maqra maqro oo kale oo akhrisanayaan ninka ugu horeeya unbaa isticaadada la imanaya inta kale ma akrinayaan isticaadada ama way siraysanayaan hadday akriyaanna way siraysanayaan maxaa yeelay isticaadadu qur-aanka kama mid aha acuudu billahi min ashaitaan irajiim qur-aanka kama mid aha waa duco weeye lagu ducaysanayo marka qur-aanka ajnabi bay ka taho qur-aankii lakala dhexgelin maayo wey kadalika sidoo kale qofku hadduu keliga yahay meel cid joogo waxa wanaagsan baa la yidhi inuu iska siraysto acuudu billahi min ashaytaan rajim ama kor qur-aanka ha u aqriya inta kale ama hoos ha u aqriya waxaa kale meesha afaraad waxa weeye hadduu qiradiisuba ay sir tahay uu siraysanayo de acuudu billahi min ashaytaan rajim un kolka hore ku bilaabi maayo intuu la jahro qur-aankiina siraysan maayo marka afartaa mawdic baa yusaru bihi listicaada la yidhi wixii afartaa mawdic kasoo hara uu la jahrayaa ka maxali tacliim taana saana ugu muhiimsan qofku marka qur-aanka uu baranayo ama sheekh ku dul akrinayo oo laga saxayo waa inuu isticaadada u la jahraa acuudu billahi min ashayطan الrajim daadaaba lagu qabsan karaa ma soo ma ya siduu sheekhaan la ohan jiray raxmat ullah aleyh alwaalid ohan jiray wadaadka habarta tiraabu yidhi acuudu billahi min ashayطan الrajim ayaa ka fiican ninka sheekha ismoodaya caalimka acuudu billahi min ashayطani ohanaya maxaa yeel iyadu makrajkiiba haysaay sifadii bay garan weyday lakin isagu makrajkiiba ma hayo ah, saad la socotaan leanna do weeyaan xarafku do ma aha do do marka meesha ugu horreysa laga saxayaabaaba isticaadada saas awgeed waa lala jahrayaa markii qur-aanka ad aqriyayso faslu fi lmuxaafadati cala lbasmala qala wayanbagii waxaa wanaagsan an yuxaafid calaa qira'ati bismi illahi araxmani araxiim inuu ilaaliyo ku dadaalo akrinteeda fi kulli suuratin suurad kasta oo qur-aanka ka mida uu akrinayo siwa baraa baraa keyrkeed suuratu baraa basmala male baraatun min allahi inta kale bisimka inuu la yimaado uu aqriyo oo weliba ku dadaala ayaa wanaagsan faina akara alculamaai culamada intooda badan qaal waxay dhaheen inahaa basmaladii bismi illaahi araxmaan raxiimti aayatun waaye xayu kutibat fi lmusxafi musxafkii asxaabtu ay qoreen kama ayna tegin acuudu billahi min shaytan rajim lama qorin leanna qur-aan kama mid aha lakin bismi illahi araxmaan araxiim kamayna tegin marka qur-aankay kamid tahay oo aayad qur-aanka kamida ah waay waqad kutibat fi awaaili suwari waa la wada qoray qur-aanka bismi illahi araxmaan araxiim suurad kasta awalkeeda siwa baraa fain qara'ahaa hadduu aqriyo kana mutayaqinan qira'at alkhatmati aw suura bismi illaahi araxmaan iraxiim hadduu aqriyuusan ka tegin khatmadii qur-aanka ileen qur-aankan dhameeyey buu leeyahay wuu mutayaqin weeye markaa oo xaraf kamida kamuuna tegin oo si fiican buu aqriyay waa mutayaqin in khatmadaasi kamil u noqotay ama suurad baan aqriyay buu yihi kamil maadaama uu basmaladii aqriyay lakin waida aqala bilbasmala hadduu basmaladii ku gabadfalo uu ka tago uu aqriyi waayo kana taarikan libacdi alqur'aani qur-aanka bacdigiis mid ka tegay oo kale weeye cinda alakhariin culimmada inta badan fain kanat ilqira'atu qiradii haddii ay tahay fii wadiifatin calayha juclun wax laysku siinayo juclun wax laysu magacaabo o laysku siiyo waayo o ajir ahoo mashqaayad ah oo haddii ay leedahay waxaa la layidhi noo aqri intaas ama meelahaas kal asbaaci asbaacda waxaa wey waa qur-aankao aanka todoba toddobaad laga dhigay toddobaadkii mar la dhamaynayo wاljزaء qur-aanka oo juz oo bishii mar la dhamaynayo alati calayha awqaaf awqaaf lagu dureeriyey oo lagu bixiyo majaalista iyada wa arzaaq dadkaas la siiyo waxay jiri jirtay arrin wanaagsan oo dadkii hore salafkii iyo dadkii da dambe iyo zamanadii hore dhaqan u ahayd oo ah in masaajidada qur-aanka akriskiisa lagu nooleeyo oo dadka xataa maalan wadiifo qaarkood looga dhigo leela idinku subaca iska wada oo aqriya mushaharna ku qaata ilaa hadda waa waa jirtaa masr hadda waxaad lafdigan aad maqlaysaan shayku cumuumi almaqaari almasriya ma maqasheen ya maqaari almasriya ma taqaanaa maqaaridu waa jamcu maqraa maqra-aduna waa masaajid kaste ayaa inta badan waxaa loo sameeyaa koox qur-aanka aqrida oo raatib lagu siiyo waxaa kale ma sameynayaan waa imaanayaan ama galabtii ama subaxi ama waqtuna subaxooda iska akhrisanayaan walow waxooduba jiniih yaroo daciifa waa iska noqda lakin waxbaa la siiya marka maqaari jamcu maqaari waay maqaaridaas oo dhan sheekheeda marka shaykhu cumuumi mansib waay kursi la siin jiray waa xusariba ahaa hadda wadaadkan oo saaxiibkay ushe axmed almasraw baa booskaa fadhiya shaykhu cumuumi maqaari masriya marka maqaarida noocaasa weytu imaam nawowi uu ka hadlaya uu leeyahay awqaafi iyo ninkii haddii lagu siinayo oo laleeyahay intaas eh, qur-aanka bishii ku dhameeya intaasaanad leedihiin eh, oo idin soconaysa bisinka hadday ka tagaan wuxuu yihi mushkila haysata markaa <laughs> alaabsi lacagta ay qaadanayeen baa wax soo gelaya sheekh warac badan buu ahaayo aada isu ilaaliya wuxuu yihi hadday marka ay taas qiladu ay halkaa ay tahay kana alictinaau bilbasmalati in lagu dadaalo ashadda iyadoo dadaalku loo baahan yahay haddana markana ay si yani ta-akudsan tahay oo sii xoog badan tahay in lagu dadaalo liyastaxiqa maa yaakudhu yaqiina waxa uu qaadanayo si uu xaqnimadeeda uu u yani e, adkaysto oo bimacnaa u yaqiinsado fa inahu idaa afala bihi hadduu basmaladii uu maaragtay uu ugabadfalo uu iska daayo oo aqriyo lam yastaxiqa shaya min alwaqfi cinda man yaqulu albasmalatu min awaail suwar xaq umale markaa wixii la siinayay inuu qaato leana khatmadii muuna dhamaynay ama juzgii la raba muusan dhamaynay wa hadihi mas'aladani daqiiqatun waaye waa yani daqiiqa waxaa la yidhaha arrimaha khafiga aheen aada dadku aynan indhahooda ama maqalkooda u qabanayninoo laakiin ka mid ah waraca ka mid ah oo nafiisha weliba aada u fiican weeye yata-akadu alictinaau bihaa in lagu dadaalo aad bay mu-akad u tahay wa ishaacatuhaa dadkana loo sheego oo laga dhaadhicay waxaa halkaa daliil kuga ah inay awqaaftaas iyo arsaaqdaas la siinayo maqaarida inay mashhuura ay ahayd marka wuxuu leeyahay si waxaad qaadanayso xalaal dhab ah ay u noqoto bishinkaa ka tega haddaa bishinka ka tagto khadma ma sheegan karti khadma ma sheegan karti ayib basmalada markaan ku jiro bismi illaahi araxmaan araxiim dad baa horta wax isku dhex qasa qaar badana waxay leeyihin qur-aanka iga dhegeysa ama qur-aan an aqriyo ama kada tafadal baan leeyahay wuxuu leeyahay hoostu ka siraysan acudu billahi min shaytan rajiim bismi illahi raxman raxim hoostu ka leeyahay markaasuu le alxamdu lilahi rabi lcaalamiin buu ka bilaabay ama suurad buu aqrinaya waxaa le qalad baad samaysa arrintan waa qalad ha isku dhex khaldin yani iska kaa dhexgelin salaada iyo khaarij asalaa waa laba kale masalo aan isku baabahayn salaada fuqahada iyo muxadifiinta iyo raggaasaa iskalahoo ka hadlayo iyagaa maaragtay warkooda iyo la fiirinaya markii xaggooda la aado ama khaarij asalaa waxaad akrinaysana waa qur-aan dee quraada iska leh marka eh, xoolaha dadkaas ku dhex darinka u kala saar marka quraada iyaga agtooda aquraa albasmala waa waajiba in la aqriyo lagama tago ani dad baa ila markaan bismi illahi araxmaan raxiim la jahayo inay shaaficinimo ani shaafici baan ahay ad waaba idiin sheegaya shaafici allah iga dhiga maba si fiican bu ma hiba laakin shaaficiyan madhab baan ahay walaakin ma aha macnaheedu shaaficinimo iga ma aha ee quraadaan ku raacay quraada tobanka quraa naafic ibni abu camr ibni caamir caasim xamza kisaa-i toddoba ma ku haysa halka shanin baan ka tegay naafic wa bnu kathiir wa abu camr wa bnu caamir wa caasim wa xamzatu walkisaa-iyu toddoba soo maa abu jacfar yacquub khalaf toban soo maa tobankaasi waxay isku waafaqeen oyna isku khilaafin in basmalada lala jahro fi kuli makan wa fi salaati awla kamaa salaadana in lala jahro tobanka quraada wey tobanka quraada marka ayagan ku raacayo imaam ibn اljazari masaladaas aad buu uga hadlayo wuxuu kusoo gabagabeeyey marka hadalka su u waday u waday xataa qawl wuxuu soo naqliyay imaam malik oo dee ragga yani madhabta imaam malik qaarkood waxayba gaarsiiyeen heer karaha in salaada bismi illahi raxmaan raxim lala jahro karahayba gaarsiiyeen soo ma garan marka imaam malik iyo naafic oo qarigii ahaa ayaa isku zaman aha maog tahay marka imaam malik baa naafic weydiiyey bismi illahi raxmaan raxiim ra'yigiinu muxuu yahy haddaad macaashira alquraai tiin najharu bihaa buu yihi waa la jahraynaa markaasuu imaam malik wuxuu yihi kullu cilmin cilmi kaste yus'alu can ahlihi ahalkiisa la weydiiyaa wasakat waana iska aamusa alxaafid ibn اljazari fi kitaab اnashri waqira'aat اlcashri buu arrintaa ku sheegay marka mas'aladu waa mas'ale cawis oo aad iyo aad mujaladaad laga qoray bismi ma lala jahraya mise lalama jahrayo min xayu lfiq waa taqaanaan imaam shaafici madhabu an yujhara bilbasmala cinda aljahr duhr haddaad tukanaysa lama jahraysa lakin salaad hadday jahrto waa la jahraysa lakin meeshan waxaaba yaalaba ijmac alqura ijmac alqura bismi illahi araxmaan araxiim in lala jahro soo mahad gala marka laakiin markii nusuusta kale la fiiriyo iyo aimada kale siday u badan yihiin iyo salaada marka lagu jiro bismi illahi ramaan raim hala siraystaaley wafii qawl baa jira oo min aqwaal alaima shaaficiya in iyadana la siraysan karo walakinahu qawl يعني من من أقوال الإمام الشافعي أو وجه من أوجه الأصحاب الشيخ الwaalid raxmatullah caleyh wuxuu yihi mar baan tadbiiqiyo oon damcay inaan qowlkaas qaato oo basmalada aan ka tago wixii gaaray waa la ogaa buuri maxaa kugu dhaca lay faatixadii baan iloobay buuri masinkaan siraysa isiri buu yihi anigoo qowlkaas qaadanayo oo faatixadii baaban iloobay buu yihi suuraddii kale anoo iska aqriy aan arkay kadib dib damba uguma aanan noqon marka waxa weeye min xayu almadhab waad la socotaan sida ay tahay marka salaada madaahibta kale iyo min xayu nusuus nusuus fara badan oo tusinaysa in faatixada markii lagu jiro salaada lagu jiro la siraysanayo wa hada alasaas fahiya qawiya markii salaada lagu jiro in basmalada la siraysto hiya qawiy laa baas ninkii la jahrana hala dagaalamina kii la jahrana hala dagaalami inkastoo in bismi illaahi araxmaan araxiim lala jahro beryahan dambe oy badatay bisinka ka tegidiisu aabad moodi marmarka qaarkiina iska fiican tahay ninkan la yidhaha sheekh shanqiiti xafidahu llah oo aada garanaysaan oo nin dadaal badan oo aad iyo aadna loo jecel yahay oo duruus fara badan ayaa waxaan soo maray mar baan jiddo masaajidka ku yaala malik sacuud sooma taqaanaan wadada dariiqa almadiina ku yaal baan kusoo tukaday maqribkii yar dhalinyaraa tujinay sayarkii bismi illaahi araxmaan iraxiim buu la jahraya waa rayaab leh suuraddii ku xigtay buu intuu iloobay idaa zulzilat in ahayd baan u maray waidaa zulzilat ilardu zilzaalahaa intuu yii dib usoo noqdo yidhi bismi illaahi araxmaan araxiim haddana salaaddii markii la dhameeyey ma daynina waan u tegay yarkii yar dhalinyar u ahaa waxaan maxaad arrintaan uga jeedaa bismiga maa basmalada maxaad ula jahraysaa wadanka lagama yaqaano basmala lala jahaliy wuxuu yihi sheekhaa nagu waaniyeyoo darsi buu kuleeyahy arbaca kaste arbaca kaste madiinuu ka yimaada halkaasuu darsi ka aqriyaa arbaca kaste halkuu darsi kuleeyahy wuxuu nagu waaniyey arrinta tan waa arrin jirta buu yihi aimo waaweyn baana ku tegay waana yani mas'ala min shacaa'ir lislaam ka mid a waxayna noqotay iloobid la iloobay awgeed inay bidcaba tahayba hadda fii daahir annaas bidcayba ka dhigteenba si aan u noolayno oon dadka u sheegno inay inaysan bidca iyo wax ku dhow midna ahayne qowl lagu tegay oo ayma waaweyn ay ku tageen aan nooleyn masaajidkan ka nooleyn waliba masaajid aada musdaxima u ah marka sheekhaasaana amray buu yihi sidii baanu bismi illahi araxmaan araxiim ula jahrna mooy haddii in laga daba tego oo lasoo qabtay ninkii in kale warkabaa intii iga dambeysay laakiin markaas waa uu la jahray waana arrin fiican masaajida oo jiddo ku yaal mar kuwa imaam noqo ay dheheen oo tuji ay dheheen waan aantujiyey oo bismi illahi aan la jahlay wayba dhacdayba nin duqahoo dadka tukanayay ayaa salaada marka shaad albidca shaad albidca bidca bidca she bismi illahi ramaan hada albidca leanna weligiisba muusan maqal bismi illahi araxmaan araxiim wax dhahaya oo la jahlaya inay jirto inay nusuus leedahay in imaam weyn oo jaliila imaam shaafici uu ku tegay in aima badan in madhab lqura ay tahay waxaasoo oo dhan loomaba sheeginba in la siraysto unba unbaa mashhuura ah, agtiisa ay ka noqotay fadahaba ilayha waxaan hadda ula jeeday wax kale ma aha eh, salaada adigu saad rabta ka yeel oo sirayso haddaad doonayso markaa salaada aad ku jirto bismi illahi raxmaan raxiim iska sirayso marka iyadu waa masalo gaara ah marka salaada lagu fii gayri salaa haddaad akriyayso suura min asuwar yajibu calayk ma fahamtay yajib calayka an taqra'a albasmala haddaad ka tagtana qur-aankaad ka tagtay haddaad bas bismi illahi araxmaan iraxiim ka tagto tarakta aayatan min kitaab illah cinda alqura marka salaadii nimanka waa lagu haystaa qolooyinkaa kale ku haystee laakiin banaanka iyagaa xor u ah ila hadda qur-aan ma akriyaysi haddaadan nimankaa tobankaa aadan gelin qur-aan kalea jira qur-aan kale ma jiro qur-aankaad akriyaysa waa inay tobankaa galaan tobankaas macalin waa inay galaan qaari marka waa mujmac calayha cindahum lidalika kama tegi karti haddaad ka tagtana haddii waxay ku gaaraadaan sheekhaan wallahu tacaala aclam fadal sheekh aan akriyayninba laga fiican yahay kuwaas maya horta kuwaas waa laga fiican in la siraysto iyo in lala jahra arrintu ka taagnayda in lagaba tago kulligeed waa xoogay khatarteeda leedahay wax ya banaanka joogaa maya kuwaas waa kuwaan hadda dhaleecaynaynay soo maha waa kuwaan hadda dhaleeceynayna wy waa qalad waaba jahliba waaba jahliba banaanka marka la joogo in bismi illahi ramaan lanna bismi illahi raxman raxiim waa min alqur'an aslan qur-aanka ka mid tahay ma la isku haysta inay qur-aanka ka mid tahay waxaa laga hadlayay waxa weeye in lala jahrayo inaan lala jahrayn fi salaa lakin bismi illahi araxmaan araxiim qur-aanka ka mid tahay haddii maalan anaa ka shiikh laa ujiizu ijaaze maba ku siinaya haddaada bismi illahi raxmaan raxiim aqrin lana qur aanka wax ka mid ah baad ka tagtayba falaa budda min qira'atiha aban kara may haddii horta aqwaashaas waa aqwaal jirta wey oo rag haro oo arrimahaas yiri weyn jiraan oo yidhi dadka utiya uh, biha litabaruk walikuli suwar baa loo keenay waa aqwaal aada usii furuuc fara badan sii leh laakiin qowlka oo muctadilka aho macquulka ah waxa weya qofku hadduu siraysa hadduu ka tegayo basmalada cala alaqal ha sirayso oo hoosta ka yidhaha bismi illahi araxmaan araxiim dabadeedna alxamdu lilahi ramaan alxamdu lilahi rabbi alcaalamin awalkeeda hala jaaro qolkaasa uu nawcan ma ugu caadilsan ama hala jahro falaa baas haddii uu la jahrana waxa dhibaato a kuma sugna laakiin in laga tago oon laba aqrininba hade fiihi ma fiihi wallahu tacala aclam fasl fi tadabur اlqur'ani wاlkhushuuci cinda alqira'ati faida sharaca fi lqira'ati falyakun اlkhushuucu wاtadaburu cinda alqira'a hadduu qirada uu dhex galo oo bilaabo shanigiisu ha noqda buu yihi inuu khushuuco oo tadaburo oo ka fiirsado cinda alqira'a aayadaha u fiirsado macaanideeda Ah, waddalaa-ilu calayhi arrintaas waxaa tusinayana akharu min an tuxsar waa ay ka badan tahay in la koobo wa ashharu wa abharu min an tudkar wa ayna ka shuhro badan tahay oo waa ay ka daahirsan tahay in la xuso bimacnaa waa la wada yaqaana fa huwa almaqsuudu walmatluub maqsuudka iyo ujeedada iyo waxa la dalbayaba weeye in qiradii ay ku xasiliso khushuuc iyo tadabbur fa bihi tansharixu suduur tadaburkaas iyo khushuucaas ayaa qalbiguna ku nuuraya weeye suduurtu ay ku inshiraaxaysaa qalbiguna wa tastaniiru lquluub quluubtuna ay ku dhuuraysaa qala allahu tacala afalaa yatadabaruuna alqur'ana minan qur'aanka ayna tadaburaynin waqala tacala kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun weeye liyadabaruu aayaatihi aayaadkiisa inay tadaburaan oo ma garanaysa ay tafakuraan waliyatadakara ulul inay xusuustaan dadka cuquusha ah, maaragtay cuquusha ilaahay uu siiyey ee caqiliinta ah walaxaadiidu fihi kahiirat waaqaawilu salafi mashhuura waqad baata jamaacatun jamaaca ayaa habeenkaasoo dhan u taagnayd min asalaf yatluuna aayatan waaxida hal aaya keliya bay habeenkaa ku taagnaayeen oo aqrinayeen yatadabbaruunaha iyagoo aayadaas aada ugu sii maaragtay macna degayo oo uga sii fiirsanaya wayuradiduunaha ku celcelinaya ila sabax hal aayad buu habeenkaasoo dhan ku taagnay waqad saciqa jamaacaatun min asalafi cinda alqira'ati waa sooxeen markii ay qur-aanka ay maqleen qaarkood waa suuxeen wamaata jamacaatun minhum qaarkood baaba dhintayba xaala alqira'a qolada markii qur-aanka la aqrinayay bayba dhinteenba waqad rawaynaa can bahzi bni xakiimin waxaan kasoo naqlinay ana zuraarata bna awfa ataabiciy aljaliil ataabiciya aljaliila radia allahu canhu zuraara ibni awfa taabiciga jaliilka ah amahum fi salaati lfajri inuu salaat lfajri uu tujiyey faqara'a uu aqriyay xata idaa balaga marka uu gaadhay فإذا نقر في الناquuri فذلika يومئidin yوم casيir marka suurka la nafkiyo ee dadka lasoo xashrinaya yowma alqiyaama fadalika maalintaas yowmun cashiir waaye waa maalin aada iyo aada u culus oo u adag aayaddaa marka uu marayo khara mayitaa dhulkuuba ku dhacay oo waaba dhintayba isagoo mayda qaala bahzun bahzi wuxuu yidhi aan soo naqliyey riwaayadan fakuntu mima fi man xamala dadkii xambaaray meydkiisaan ka mid ahaa buu yii wa kaana axmed ibnu abilxawaariyi radia allahu canhu axmed ibni abilxawaari ninkaa la yihaah allah ka raali noqday wa huwa wuxuu ahaa reyxaanatu shaam shaam oo dhan wadankaa shaam la yihaha reyxaanadeeda udgoonteeda ayuu ahaa yani salaaxa iyo cibaadadiisa iyo taacadiisa kama qaala abulqasim aljunayd raximah llah inay isku zaman ahaayeen imaam aljunayd ayay daliil u tahay oo ra-iisu daa'ifati ahaa imaam uljunayd waa macruuf almashhuur qaala wuxuu yidhi idaa quri'a ninkaas axmed ibn abilxawaari idaa quri'a cindahu lqur'aan qur-aanka haddii agtiisa lagu aqriyo yasiix waa dhawaaqaya wayascaqu wayascaqu waa miir daboolmaya suuxaya qaala ibnu abi daawuud wa kana alqasim ibn cuthmaan aljuuciyu ninkaa la yihaha raximah yunkiru dalika cala bni alxawaariyi arrintaas wuu inkaari jiray wuxuu odhan jiray arrin saxa maaha yani wa kaana aljuuciyuna wuxuu ahaa faadilan nin oo faadil ahoo wanaagsan oo min muxadii ahli dimashq dimashq muxadiiinteeda ka mid a yuqadamu fi lfadli cala bni abilxawaari fadliga iyo cilmiga iyo kheyrka waa laga hormarin jiray ibn abilxawaarigaas suuxaya marka qur-aanka uu maqlo kana laga hormarin jiray qaala wakadalika ankarahu abujawzaa ninka la yihah waqaysu bnu xabtar raggaa culimmada waaweyn oo dhan arinta iyada ah way karheeno min baab inayna kamid ahayn sunadii saxaabada radia allahu canhum sida ilaahay uu sheegay qur-aanka markii qur-aanka ay maqlaan yabkuun ilahay waa sheegay bukaa waa sheegay yakhiruuna lilawqaani sujadan ilaahay waa sheegay eh, yusmacu lahum aziizun sida axaadiidta ku timid eh, walahum khaniin waa timid laakiin sacqigaas iyo suuxidaas iyo howlahaas lama sheegin laakiin imaamu nawowi wuxuu yihi qultu waxaan idhi wasawaabu cadamu linkaari ila cla man ictarafa bianahu yafcaluhu tasanucan wallahu tacala aclam sida sawaabta ah inaan la inkaaraynin oon arrintaas wax munkara aysan ku jirin ilaa ninkii dee tasanuc iyo riyaa u samaynayay mooy arrintaa ictiraafa oo arrintaas laisla ogyahay inuu riyaa iyo tasanuc iyo dad istustus ayna ka ahayn haddayna saa ka ahayn wax mashaakilaho ku jiraa ma jira buu imaam nawowi uleeyahay waqaala sayid ljaliilu dulmawaahibi wاlmacaarifi ibraahim اlkhawaas radia allahu canhu imaamka jaliilka ah ee mawaahibta ilaahay subxaana wa tacaala uu hibeeyey cilmiga iyo macaarifta ibraahim alkhawaas la odhan jiray wuxuu yidhi dawaau lqalbi khamsatu ashyaa qalbiga daawadiisu waa kan shay wey qiraaat lqur'aani qur-aanka oo la aqriyo lakin bitadabur ka fiirsasho iyo kaadsiishiye iyo fikr qur-aanka bitadabur loo aqriyo koow wa khalaau lbatni caloosha la mariyo oo bimacnaa soon la daa-imo oo cuntada la yaraysto wey wa qiyaamu lleil habeenka oo la kaco wa tadaruc cinda saxar iyo waqtigan saxarka ahee salaada subax ka horeysa aada loo ducaysto oo ilaahay loo baryo tadaruc ducaa cinda saxar iyo wamujaalasatu saalixiin dadka wan wanaagsan oo lala fariisto ayaa intaasaa dawaa-ulqalbi ah ninkii dooniya qalbigiisa inuu daaweeyo shanta daydayo qira'at lqur'aani bitadabur qur-aanka ma ah iska dareer ku tadabur macaanideeda ha kugu degto wey ha kugu duxdo ha ka fiirso markaad aqriyayso oo aayadaha tawaquf la ima wagteeda kadalika cuntada ha isku badin in daragsan waxba dheef male waxba garan maayo qiyaamuleyl la imow tadaruc cinda asaxar waadducaa iyo mujaalasat saalixiin dadka wanaagsan dadda mujaalashiisho liana mujaalasadooda iyo xikaayaadkooda taahiir weyn bay leedaho saameyn bay qalbigaaga ay ku leedahay nacam waqti qariib insha allah wala ashi a hada waqt ayb halkaan iska joojinayna insha allah wallah waliy tawfiiq اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انفعنا بما سمعناه وبما تلوناه وبما قرأناه اللهم انفعنا بهذا الدرس المبارك يا الله واجعلنا بفضلك ورحمتك من أهل القرآن أهلك وخاصته يا رب وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من أهل قيام الليل ومن أهل التدبر عند قراءة القرآن واجعلنا برحمتك وفضلك يا رب العالمين من يصومون وممن يقومون الليل وممن يتضرعون عند السحر يا رب العالمين واجعلنا من الذين يحبون مجالسة الصالحين اللهم إنا نسألك التوفيق للهدى ولمحبك يا رب العالمين اللهم اهد أمة محمد أجمعين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم اهد الأمة أجمعين يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين slى اllah lى nabiy sayidina mxamadi walihi wصxaabati ajmaciin